واضرب لهم مثلا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا الله سبحانه وتعالى aayaadkan wuxuu ilaahay inagu siiyey tusaale maselka waxaa la yidhaahdaa shay la yaab leh oo si la yaab leh qofka wax loogu fahamsiiyo marka laba nin oo midkoodna adduunyada raacay allana uu ku kufriyey midkoodna uu yahay mid alla rumaysan oo aan adduunyada islaam raacin ayaa xaalkoodu siduu yahay ilaahay ku caddeeyey aayaadkeen ayadoo alle subxaanahu wa labadan qof ay u kala taagan yihiin sidna uu matalayo dadka qaybta muuminiinta ah shakalana uu matalayo kuwa kufriyay wadrib u yeel nebi muxammadow lahum ayaga waxaad uga yeeshaa masala masel iyo tusaale waxaad uga dhigtaa anba rajulayni laba nin rajulaynka mafcuulkii horaa ah weeye wadrib u yeel nebiyow lahum ayaga waxaad uga yeeshaa waa idin tacalluqinaynaa markaa mathalaa mahmah amba tusaale waxaad uga dhigtaa rajulayni laba nin ama wadrib u yeel lahum ayaga u yeel mathalaa mathal u yeel tusaale u yeel ka rajulayni laba nin maaloba labadaa nino jacalnaa aanu u yeelnay liaxadihimaa midkood aanu u yeelnay jannatayni laba beero jannatayn jacalnaa aanu u yeelnay liaxadihimaa midkood jannatayni laba beerood oo min acnaab cinab ah de laba beerood oo cinabku si wanaagsan uga baxo mid u beernay oo waxatafnaa aanu ugu dayray waa obi amba suliji oo waxatafnaa aanu ugu dayray kumaa labada beeroodna aanu ugu wareejinay binahlin timir oo dayrka ku xidhan amba ota saaraniba ay timir tahay oo waxatafnaa aanu ugu wareejinay humaa labada beerood binaqlin timir aanu ugu wareejinay oo wajacalnaa aanu yeelnay baynahumaa labada beerood dhexdoodana zarcaa zarcaanu yeelay aanu u nicmaynay cinab baa uga baxay timir baanu ugu dayrinay zarc kalaa ugu yaalla intaba bal kuwaa masal inay wax ku qaataan uga dhig kiltaljannatayni labada beerood kulligoodba idaafada ilaasin faahadiyo jeclaale waa jilaadio kale kiltal jannatayni labada beerood idinkoodba amba dhammaantoodba aatad waxay siisay ay acbad aatad waxay siisay ukulahaa midhaheedii ayay siisay saaxiibkii lahaa walxaal bay siisay lam tadlim aanay ka dhimin amba aanay ka nusqaamin minhu ay min asamari midhihii ay saartay shay-aa shaynaba aanay ka dhimin oo sidiisii ilaahay u abuuray subxaanahu watacaala waxay ka nusqaamisay aanay jirin balmasal uga dhig oo wadajarnaa aanu dilaacinay amba jeexnay khilaalahumaa labada beerood bartankoodana waa dhexdooda khilaalahumaa bartamahoodana aanu uga dilaacinay naharaa hog waraabiya balkaan masal uga dhig oo wakaana ay u ahaatay lahu isaga kaa aanu labada beerood siinay samar maal kalena asamaru waa maal kale adduunye ah almaal asimaar ma arkaysaa culamada qaarkood waxay leeyihin maal baanu siinay amba wa kaana uu ahaaday lahu isaga samarun ay simaarun midho waa la yidhaahdaa amba maal oo dabadeed faqaala yidhi lisaaxibihi saaxiibkiisii muslimka ahaa ku yidhi ee saboolka ahaa walxaalna ku yidhi huwa isagu kan labada beerood lihi yuxaawiru uu la doodaayo hu kan saaxiibka u ah ana aniga ayaa akbaru badan ninka adiga xaggaaga maalaa aniga ayaa kaa xoolo badan xagga xoolaha wa acazu aniga ayaa kaa wanaagsan nafaraa xagga tolkana labadaba walxaal huwa isagu yuxaawiru uu la doodaayo hu saaxiibkiisii muslimka ahaa yidhi ana aniga ayaa akdaru ka badan minka adiga xaggaaga maala xagga maalka oo kaa maal badan wa acazu aniga ayaana ka awood badan oo ka sharaf badan nafara xagga qabiilada oo khadam shaqaale iyo tol waa nafara yanfuru waa cidda qofka markay dhibaata ku timaado la gurmata amba la dagaal gasha ayaa la yidhaahdaa markaa wuxuu ku faanay maalkiisii iyo awoodda uu haystee reernimo amba dad isagu uu leeyahay ayuu ku faanay kufaanidda arrintaa lagu faanaana waa arrin aan habboonayn waa kii qataada lahaa tilka wallaahi umniyatu lfaajiri ilaahay baan ku dhaartaye waa lhayikaa kafaajirka ah amba hawadiisa weeye kasratu lmaali wa cizatu nafar allah wuxuu yihi subxaana watacaala saasu ugu faana markuu intaa yidhi buu isaga soo kaxeeyey wadakala wuxuu wadakhala wuxuu galay jannatahu beertiisii buu galay labada beerood markuna ma wada geli karo jannatahu beertiisii buu galay walxaal buu galay huwa isagu kan labada beerood lahaa aalimun kii dulmiyey uu yahay linafsihi naftiisa dulmiyey reerkiisa ayuu khushuucsan yahay qaala wuxuu yidhi maa adunnu u um malayn maayo an tabiida inay baabi'i doonto baada yabiidu waa baabi'idda an tabiida inay baabi'i doonto haadihi tani abadaa weligeed siday u hawsay ay u baxday waxay haysato dhulka ciidda biyaha intaba weligeed inay baabaashatani u malayn maayo haye wamaa adannu una malayn maayo amba ma yaqiinsani asaaca saacadda qiyaamana qaa'ima inay kici doonto ay kaa'ina inay ahaan doonto qaa'imatan ay kaa'ina inay ahaan doonto amba ay kici doonto wallaahi sida aad sheegaysaba lain rudidtu haddii lay celiyo waa si oo binaan cala sami kaluu ku leeyahay wallaahi lain rudidtu haddii lay celiyo ilaa rabbii rabbigay haddii la ii celiyana rabbi wuu qirsan yahay laakiin wuxuu ka qirsan yahay macaadka e la ajidanna waan heli oo waan heli khayra wax ka wanaag badan baan heli doonaa minhaa beertan minhumana waa la minhaa beertan wax ka khayr badan baan heli munqalabaa xagga noqoshadana meel loo noqdo isma kaana alinqilaab munqalaba meel loo laabto oo ka wanaagsan ayaan heli doonaa waaba nin sidaa iska ah waayo adduunyada waxaan ugu ladnaaday ilaah baa iga raalli ah aakhirana ku hoogi maayo oo ku qali maayo ayuu leeyahay weliba ilaahay agtiisa janno ayaan ka heli doonaabaa ilaah saasuu le isagoo kufriyey ayaa u leeyahay maal iyo ubad baa laysiin doonaa qaala wuxuu ku yidhi marka lahu kaa beeraha lahaa saaxibuhu saaxiibkiisii muslimka ahaa wuxuu ku yidhi amba mu'minka ahaa qaala wuxuu yidhi lahu kii labada beerood lahaa wuxuu ku yidhi saaxibuhu saaxiibkii wuxuu ku yidhi walxaal huwa saaxiibkii yuxaawiru uu la doodaayo saaxiibkani yuxaawiru uu la doodaayo hu isaga akafarta miyaad ku gaalowday akafarta miyaad ku gaalowday biladii kii miyaad ku kufiday khalaqaka ku abu khalaqaka kaa abuuray min turaab ciid xaggeed asalkaaga ka abuuray aabbaha aadam min turaab ciid xaggeed kaa abuuray uma haddana min nudfa biyo yar oo aabba iyo hooye ka soo baxay kaa abuuray uma haddana sawaaka ku simay oo iskaa leekaysiiyey sawaaka iskaa leekaysiiyey oo ku simay rajula xaala kawnika rajula xaalaad tahay nin dee dhammaystiran ma ku kufrayaysaa amba uma dabadeed sawaaka ay sayaraka kaa dhigay bimacnaa sayara ficilkan amba jacala rajula nin kaa dhigay laakina marka waxaa meesha isku jira laakin iyo ana ayuu asalku ahaa ma og tahay laakin laakin ana yaqulu laakin ana marka laakin iyo ana adiida hamsii la riday hamsii markuu dhacay baa nuunkii anaada ku jiray iyo nuunkii laakinta ku jiray ayaa laysku idqaamay oo markaa waxaa la xadtay hamsihii markaasaa waxay soo baxday laakina ayay soo baxday amba laakina cinda alwasf waxaad odhan karaysaa oo kale hamsaha lama ridine xarakadiisii baa la rabay markaasaa nuunka hore loo rabay markaa iska dhacaya adugu calaa kullin asalka tarkiibkani waxa weeye laakin a ah, laakiin ha yeeshe e ana anigu ana anigu aquulu sidaa u qadar aquulu waxaan leeyahay kuwa arrinka iyo sha'nigu wuxuu yahay waa damiiru sha'ni kuwa arrinku waxay tahay amba xaalku uu yahay allaahu alle rabbii rabbigay weeye rabbii weeye walaa ushriku uguma shariik yeelaayo birabbii rabbigay uguma shariik yeeli doono axadaa axadnaba qofnaba ayan kaana laa nebi mursala walaa weli muqaraba cid kalena hadalkeeda majaa ee walowlaa wahallaa maxaad warniyahow maxaad uu u naseexaynaya id waagii id markii dakawta aad gashay jannataka beertaada markaad gashay qulta maxaad u odhan weyday qulta maxaad u odhan weyday maa midkaas shaa allahu alla doonaa shaain wuu ahaan doonaa markaamaada mubtadaynu ka dhignay qulta maxaad u odhan weyday maa midka shaa allahu alla doonaa in sii ahaan doona weeye amba qulta maxaad u odhan weyday almru arrinku maa kii weeye markaa khabar addigo maakii weeye shaa allahu alla uu doonay warniyow sidaa maxaad u odhan weyday laa quwa awoodina mamay ahaan axadna umay ahaaninba ilaa billaah alle waafajintiisa mooyaane alla oo siiyo mooyaane in tarani haddaadii aragtay in taranii yaa ilmutakallimka mafcuulka hore ah in taranii haddaadii aragtay amba haddaadii ogaatay laa mafcuul buu markaa u tallaabay ana aniga haddaadii ogaatay aqalla inaan ka yarahay ninka adiga xaddaaga maalaa xagga xoolaha iyo wawalada ubadkaba haddii aan kaa dad iyo dunyaba yarahay facasaa rabbii rabbigay wuxuu mudan yahay facasaa rabbii rabbigay wuxuu mudan yahay an yutiyani inuu isiiyo khayra wax ka khayr badan min jannatika beertaada wax ka wanaagsan inuu isiiyo facasaa rabbii rabbigay wuxuu mudan yahay an yutiyani inuu isiiyo aniga khayra nuunka hosdhow baa saaran yaa maaragtay aynu siiyo khayran mid ka khayr badan min jannatika beertaada kaasuu mudan yahay iyo maxay kale iyo wa yursila inuu ku soo diro ayuu alla mudan yahay calayhaa beertaada korkeeda xusbaana xisaab oo ilaahay intuu ku xisaabiyo cadaabba uu ku hurgufo ama xusbaana cadaab amba xusbaana duufaan ilaahay inuu ku sii daayo oo dabadeed markuu min asamaa samada xaggeeda rabi inuu kaga soo daayo roob laxaad badan oo mahiigaana amba jirtagooya ah oo dabadeed markuu alla kusii sii daayo fatusbixa ay noqoto saciida banaan fatusbixa ay noqoto saciida banaan ay noqoto salaqa lagu siblanayo salaqa lagu siibanayo aan xataa dadku ku socon karin iska daa dhir ku taalo salaqa macnaa lagu simbiriraxado ama mar lagu siblado ama maarata lagu kufaba ay noqoto aw amase yusbixa ay ahaato aw amase yusbixa uu ahaado maa uhaa biyaheedu ay noqdaan aw yusbixa amba ay noqdaan maa uhaa biyaheedu hawraa ay haa'iraa kuwii aroora ee dhulka dib ugu noqda ceelka marka la qodo ee biyu dib u noqdaan waxaa la yidhahda wuu arooray biyihii baa dib u noqonaya aw amase yusbixa ay noqdaan maauhaa biyaheedu hawraa mastarkani bimacnaa wasfi weeye faacil hawraa ay haa'iraa kuwa guray inay noqdaan ay guraan oo markaa falan tastadiica aad awoodi weydo oo falan tastadiica aad u awoodi weydo lahu biyahaagaas ceelka kaa guray amba wadigii dalabaa raadinba aad raadin kari waydana qur-aanku waa iska ilaahay taas ayuu mudan yahay wa uxiiba tiibaaba ku dhacday wa uxiiba waxaa laga wareegay bisamarihi mirihiisii waa wareegis waaba la qabsaday maxaasaa laga wareegay soomaad maqan wa uxiiba waxaa laga wareegay bisamarihi mirihiisii baa laga wareegay fa asbaxa wuxuu ahaaday ninkii labada beerood lahaa yuqallibu kii rogrogaya shafayhi labadiisa sacab finish calaa maa sidii korkii anfaqa uu ku bixiyey fiihaa beertaa isagoo u siraanyoonaya finish meeshii buu usoo tuurtuuray yuqallibu kafay saasun ma idhahdaan <laughs> yuqallibu kii rogrogaya kafayhi labadiisa calaa calood calaa kii korkii kurogrogaya anfaqa uu ku bixiyey amba calaa kii ka diraanyoonaya anfaqa uu ku bixiyey fiihaa beerta walxaal hiya beertuna walxaal buu sida ahaa hiya beertuna khaawiya kii ku daadatay ay tahay calaa curuushihaa dhismayaasheedii ilan cinab buu ahaa cinabka waa la dhisaa dhismayaal baa loo sameeyaa daraa loo dhisaa sariiraha dushooda ku baxa markaa sariirihii o dhan baa dusha kaga dhacay walxaar hiya iyadu deertuna khaawiya kii ku daadatay ay tahay calaa curuushihaa sariirihii loo dhigtay oo wayaquul uu leeyahay sidaluu noqday faaso wayaquul uu leeyahay yaa laytanii alla guuldaradayday iska kaalay kaalay buu yihi guuldaradayday haadaa awaanuk wallaahi xilligii ayaad joogtaaye kaalay lam ushrik yaa laytanii alla guuldaradayda ee lam ushrik umaan shariig yeeleena sababasa lam ushrik waa qawmoonaya lam ushrik umaan shariig yeeleena birabbii rabbigay uguma shariig yeeleena axadaa axadnaba alla maxaan ugu shariig yeel haye maxaad helay marka walam takun umay ahaanin lahu isagii si ah koo is anaa cajdu ninka nafara soomuu lahayn walam takun umay ahaanin lahu kaa beertiisii la baabi'iyey si ah kooxi umay ahaanin kooxdaa koox ka sisee yansuruuna u gargaarahu isaga min duuni illaahi alla sokadii aye tod muu helin uu ku faanay wamaa kaana isna ma ahaanin muntasira kii wax istara muntasira kii isu gargaara isaguna ma ahaanin hunaalika goorka halkaa hunaalika halkaa or isla wxudno ama waxaad tidhahdaa hunaalika halkaa macna khiyaano weeyaane alwalaayatu iyo alwilaaya labada waa la akriya alwilaaya haddii la akriyo waa suldadii iyo awoodda rabbi baa iskale xukunka alwalaayana waa almuwaalaatu wاnnusra hunaalika halka alwalaayatu gargaarka iyo xidhiidhintu lilaahi alle ayay u sugnaatay allaha alxaqa xaqa alwilaayatu lilaahi alxaqu huwa alle khayr isaga ayaa ku khayr badan sawaaba xagga abaalmarinta wa khayr isaga ayaa ku khayr badan cuqba xagga cidhibka dambana wadrib ku yeel lahum ayaga uga yeel masala alxayaati nolosha masalkeeda amba sifadeeda uga yeel uga addunyaabiyo kamaa biyo oo kale wadrib uga yeel lahum ayaga waxaad uga yeeshaa masala alxayaati nolosha sifadeeda waxaad uga yeeshaa addunyaa liidata kamaa in biyo oo kale biyahaasoo ansalnaa aanu ka soo dejinnay hu biyahada min asamaa samada xaggeeda aanu ka soo dejinnay oo markaanu soo dejinnay fakhfalada ay isdhex galeen fakhfalada ay isdhex galeen bihi ay bisababi almaa'i biyaha daraaddood ay isu dhex galeen nabaatu alardi arlada dhirteedii ay isdhex galeen oo wax dad cuno ah, iyo wax dunyo ay cuntaaba ay isdhexgal sameeyeen ma ogtahay fa asbaxa waxa uu ahaaday dabadeedood nabaadkii oo fa asbaxa uu noqday nabaadkii hashiimaa burbur hashiimaa duma cawskani dumaa buu noqday bay idhaahdaan hashiimaa burbur burburkaasoo tadruu ay saydhiso ku isagaba alriyaax dabayluhu ay saydhaan waa saxa oo fa asbaxa noqday hashiimaa burbur tadruuhu ay saydho tadruu ay saydho hu maaragtay nabaadkaba alriyaaxu dabayluhu ay saylaan saharqaad wey waxuu iska noqonayaa saharo wa kaana allahu alle wuxuu aha yahayna calaa kulli shay shay walba muqtadira allaha kale ee qaadirka ku ah weeye allah subxaanahu watacaala rabbi wuxuu yidhi walaag adduunyaduna waa sidaa oo roobkaa da-aya arlada ilaahay buu helaya arlada ilaahay way hawraysaa marka waxay dad sucneeyo waxay dunyadu cunayn baa kuu la kala saari kari maayo ayaan dhow ayaa waxaa ku dhufanaysa dabilxagaaga dhegtu nabaya uu siriraya markuu siriraayo istiraar hurdiguna uu casaan buu isbedelayaa muddo yar dabadeedna intuu daato ayay dabilxagaagu adiga ilaa kaaga ridaysa adduunyada waa noocan oo kale u wey inhaayadeeda waa saasoo kale ilah l subxana wataala oo xogaagaas maaragtay caleyka almaalu maalka iyo walbanuunu inamadu amba ubadku ziinatu alxayaati nolosha quruxdeeda wey almaalu maalka iyo walbanuun walbanuuna iyo inamadu walbanuuna iyo inamadu amba maaragtay ubadku ziinatu alxayaati nolosha quruxdeeda weeye addunyaa liidata waalbaaqiyaatu kuwa hara alsaalixaatu ee wanaagsani khayr iyaga ayaa ku khayr badan cinda rabbika rabbigaa agtiisa sawaabaa xagga abaalmarinta wa khayr iyaga ayaana ku khayr badan amalaa xagga yidihiilada rajada amalaa xagga yidihiilada marka albaaqiyaatu asaalixaat maxay yihiin waa alacmaalu asaalixa waa camal wanaagsan oo la sameeyo weeye marka waxa ilaahay agtiisa kuugu hadhaya weeye xadiis waxaa jira rasuulka ilaahay ka ansaxa sugan baa jira oo nasaa-i uu soo saaray oo macnihiisu ahaa waxa weeye albaaqiyaat asaalixaat subxaana allahi walxamdu lilahi walaa ilaaha ila allahu wallahu akbar haakadaa saxa xadiiskaa sidaa ku ansaxay baa saxiix ku ah ayaa jira laakiin waa camal kastoo wanaagsan baa ka khayr badan adduunyada islaam raacinteeda xagga khayr abaalmarinta iyo xagga kalaba allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa yawma wadkur xus ama wa yowma maalin bay kuwaas khayr badan yihin wadkur xus yawma maalin baa u sheeg nusayiru aanu socodsiin doonno aljidaala buuraha aanu socodsiin doonno oo wataraa aad arki doonto alarda arladana aad arki doonto baarisatan ayadoo bannaan mug ah baarida ayadoo witir ah ban ah ban witir ah bax wax ku yaallaa aanay tirin buurahaa laga qaadayaa wax walba waa laga kaxaynayaa laa taraa fiiha iwajan walaa amta taag waadi iyo tog midnaba ma laha oo wataraa aad arki alardana aad arki doonto baarida iyadoo bannaan wujir ah ay daadiyatan daahira muuqata wax astaana iyo wax dhisma ah, iyo wax waxqariya midna aanu ku oolin bal maalintaa u sheeg oo waxasharnaahum aanu kulmin doonno dadkana khalqiga oo waxasharnaahum aanu kulmin doonno dadkana ah, oo falam nuqaadir aanaan ka tegin minhum ayaga xaggooda axadaa qofnaba oo waxasharnaahum aanu kulmin doonno oo falam nugaadir aanaan ka tegin macnaa ka tegi doonin minhum ayaga xaggooda axadaa axadnaba oo wacuriduu la bandhigi doono balusheeg oo wacuriduu la bandhigi doono calaa rabbika rabbigaana loo bandhigi doono safa xaalay yihiin safsa isdaba taagan amba wa curibuu waxaa loo bandhigay calaa rabbihim baa loo calaa rabbika ayaa loo bandhigay safaa xaala safsaf allahna markaa muxuu yidhi wallahi qowl baa meesha qadaran laqad ji'tumuuna waad noo timaadeen laqad ji'tumuunaa waxaad noo timaadeen kamaa khalaqnaa kamaa sidii ayaad noogu timaadeen khalaqnaakum aanu idiin abuuray awala mara markii ugu horraysay idinkoon waxba aysan oo qaawan ayaanu markii hore adduunyada idin keennay maantana sidii oo kale ayaad noogu timaadeen bal eh kaa kaba kaalay ibdiraab intikaaliya baa la yidhahdaa bal eh kitaabki waa sidaase soo dhar ee zacamtum waxaad sheegateen amba aad ku andacooteen an lan najcala inaanaan yeeli doonin lakum idinka aanaan idiin yeeli doonin mawcidaa xilli laydin abaal mariyo mawcidaa masal wuxuu noqon karaa yaba iyo makaanba eh mawcidaa meel laydinku kulmiyo oo cahdigiina lagu fuliyaba inay yidhaahdaananba mawcidaa xilliga inaanaan idiin yeeli doonin ayaabaad sheegateen ood ku ansacooteen wawdica waa la dejiyey waa la dhigay alkitaabu kitaabkii baa la dejiyey waa kitaabkii camaashooda lagu qori jiray fataraha waad aragtaa kitaabkii baa taagan tahay fataraha waad arkaysaa almujrimiin kuwa mujrimiinta ah baad arkaysaa mushfiqiina xaal ay ka baqanayaan baad arkaysaa mimaa kii ay ka cabsanayaan mushfiqiina xaal ay yihiin kuwii ka baqayaad arkaysaa mimaa ki fiihi kitaabkaa dhexdiisa ku sugan camaladoodii oo wayaquuluuna ay leeyihiin yaa waylatanaa alla guuldarradayada eh maa maxaybaa laamka xagganaad raacinaysaa maa maxaybaa lihaadaa kan u sugnaaday maa maxaybaa lihaadaa kan u sugnaaday alkitaabi ah kitaabkanna muxuu ahaa waa diiwaankani laa yugaadiru xaal aanu ka tegaynin maxaa u sugnaaday sagiira wax yar oo dembi oo la sameeyey iyo walaa kabiira mid weyn toona ah. amba laa yugaadiru ka tegi maayo sagiira wax yar iyo walaa kabiira mid weyn toona ah. ilaa axsaaha inuu koobay mooyaane ilaa si hadday jirto axsaa wuu koobay ha wawajaduu way heleen maa wixii bay heleen camiluu ay sameeyeen xaadira isagoo diyaar ah xaadira isagoo diyaara bay heleen walaa yadlimu ma dulmiyo rabbuka rabbigaagu ma dulmiyo nebi muxammedow axadaa axadaa qofnaba ilaahay ma dulmiyo wadkur xus siduu aagii qulnaa aanu nidhi lilmalaa'ika malaa'igta aanu ku nidhi isjuduu u sujuuda liaadama aadamu sujuuda oo fasajaduu malaa'igtiina ay sujuudeen ilaa ibliisa ibliis mooyaane aayaddani waa aayadda ugu cad qur-aanka marka la eego tilmaamaysa ibliisku inaanu malaa'igta ka mid ahayn kaana wuxuu ahaa ibliiskani min aljin jinka ayuu ka mid ahaa fafasaqa waa uu ka baxay can amri rabbihi rabbigii amarkiisa ayuu ka baxay fatattakiduuna ma waxaad ka dhiganaysaan hu isaga awliyaa iyo wa duriyatahu ubadkiisa awliyaa ambiyaad ka dhiganaysaan min duuni aniga sasade walxaal hum ayagu lakum yoodinta caduwuna idin aba hum ayagu lakum idinka caduwun bay idin yihiin bisa waxaa xumaaday bedel bedel baa xumaaday lilaalimiina u sugnaaday bedela xagga bedel qaadashada ibliis bay ilaahay ku bedeshay marka ilaahay iyo ibliisna wax laysku isku bedesho daacadoodu ma aha bisa kaasaa xun bedel qaadashadiinaas ayaa liaalimiin bedel kaasu liaalimiina usugnaaday bedela xagga bedel qaadasho dusheeda waa damiir ma og tahay bedelada dambe waxa lagu nasbiyey waa tamyiisun weeye macnaa waxa xun bedel qaadashada waxay kusoo bedesheen kuwa daalimiinta oo daacadii ilaahay ku bedelashaday ku bedesheen daacadda shaydaanka ayaa xun bisa wuu xumaaday dheh bedel qaadashadaas oo lidaalimiina usugnaaday bedela xagga bedelka oo ilaahay daacadiisa iyo daacatu libiis ee laba la doorsan kara maaha laakiin kuwa aalimiinta way isku bedeleen allah wuxu uhi subxaanahu watacaala maa ashhadtu umaan markhaati gelin amba maan keenin hum ibliis iyo awliyadiisa amba kuwan alla qeybkii ay caabudayaan umaan soo xaadirin khalqa asamaawaati saadka abuuritaankoodii iyo waalarda arlada abuurideedii alla waxaan la caabudayo midnaba ilaahay meesha ma joogin ba alla yidhi subxaana watacaala maa ashhadtuhum maan keenin weyn maan seenin oo kumaan soo xaadirin khalqa asamaawaati samaadka abuuritaankoodii iyo waalarda arlada abuurideedii mid joogay ma jirin walaa khalqa waalardi macnaa midnama wakhalqa alardi midnama keenin ba ilaahi subxaana walaa khalqa anfusihim lafahooda abuuridoodiina maan soo xaadirin oo goobjoogka may ahayn walaa khalqa anfusihim ayada naftooda abuuridoodiina kuwii joogay may ahayn oo maan keenin maragna ugama dhigin wamaa kuntu maan ahaanin ba alla yidhi subxaana wa tacaala wamaa kuntu maan ahaanin mutakida kii ka dhigta almudiliina kuwa wax lumiya ee baadiyeeya cadudaa kaalmo tiir cudub halka laga idhaahdo weyaan cadudaa cudud kamaan dhiganin aniga garabkiisa kamaa yeelanin baa ilaahay leeyihi wa watacaala wa yawma waskur xus yowma maalin yaquulu uu ilaahay odhan doono naaduu u yeedha shurakaa'iya ah, la shuraakada ahaa ilaahay cidda shuraakiin ma jirto laakiin waa binaan calaa zacmihi isaga ayaa darsidan qabay shurakaa'iya ah, kuwii waxila lahaa bal u yeedha alladiina kuwii zacamtum aad sheegteen amba aad ku andacooteen annahum aaliha inay yihiin ilaahyo amba annahum shurakaa inay waxila leeyihiin u yeedha baa layidhi laqiyaami baa la taagany haye fadacawhum way u yeedheen eelow bay yidhaahdeen fadacawhum way u yeedheen falam yastajiibuu umay jawaabin lahum ayag uma may maqan falam yastajiibuu may adeecin lahum ayag baryadoodii may aqbalin wajacalnaa waxaanu yeelnay baynahum ayaga dhexdoodaba waxaanu yeelnay kuwii caabudi jiray kuwii la caabudayeyba mawdiqaa halaag baanu yeelnay halaag meel lagu halaagsamo mawdiqa culimada qaar ku fasiraya weliba aan ka dhex dilaacinay nacreedna wuu jira waayahay baynka marka darafkiisaasaynu ku daynay culimada qaar baa waxay ku laqbeeyaan oo ku fasireen baan odhan lahaa wajacalnaa waxaanu ka yeelnay baynahum xidhiirkoodiiba ay wasla waa xidhiirkay adduunyada ku lahaayeen ay iscaabudi jireen ee qaarba qaar kala weyneynayeen baynahum xiriirkoodii waxaanu ka dhignay mawbiqa khasaarin xiriirkoodiiba halaag buu noqday oo xiriirkoodii ka dhexeeyey baa tama soo jiiday amba baynahum mawbiqa baanu dhignay halaag oo isuma tallaabi karaan baa ilahay le mahlaj meel lagu halaagsamo allah wuxu uhi wa watacaala wara'a waxay arkeen almujrimuun kuwii mujrimiinta ahaa waxay arkeen annaara naartii bay arkeen fadannuu waxay yiqiinsadeen annahum ayagu muwaaqicuu kuwii ku dhici inay yihiin haa way si idaafaysan tahay muwaaqicuuhaa muwaaqicuuhaa kuwii ku dhici inay yihiin ayay yiqiinsadeen oo walam yajiduu aanay heli doonin canhaa naartaa xaggeeda aanay ka heli doonin masrifaa meel ay u baydhaan meel loo leexdo masrif ah meel ay u baydhaan ay u leexdaan taasay yaqiinsadeen wallaahi laqad sarrafnaa waanu soo celcelinay amba waxaanu cadaynay alaayaati albayinaat mafcuulka sarrafa ayaa qadaran wallaahi laqad sarrafnaa waxaanu soo celcelinnay amba aanu caddaynay aayado cadcad fii haadaa kan dhexdiisa ayaanu ku caddaynay alqur'aani qur'aanka ah linnaasi dadka ayaanu ugu caddaynay min kulli masel masel kastaanba tusaale kasta xaggiisa ninkaa dambe listidaal haaya wey wallaahi laqad sarafnaa waxaanu caddaynay aayado cadcad fii haadaa kan dhexdiisa ayaanu ku caddaynay alqur'aani ah waa lagu bayaanayaa isuma idaafasmaan linnaasi baanu ugu cadaynay min kulli masal tusaale kasta xaggiisa ayaanu uga cadaynay ilahay xujo waxay u baahnaayeen ba allah lehi subxana watacaala wa kaana wuxuu ahaaday alinsaanu insaanku wuxuu yahay aksara shay wax jira ugu badan buu yahay aksara shay shay ka ugu wax jira ugu badan buu yahay jadala mu'anka iyo dooqa waa ka ugu muranka badan khalqiga ilaahay wa kaana alinsaanu insaanku wuxuu ahaaday akara shay wax jira ka ugu badan jadala xagga muranka nafsamiis waxaa lagu nasbiyey marka bini aadamku marka wax loo sheego kuwa markiiba qaatan maaha e waa kuwa dooda oo murna weeye tusaalaynu soo qaadanaynaa imaam axmed uu xadiis saxiix ahoo ma arkaysa albukhaari iyo muslim iyo imaam axmed ba ay wariyeen in rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku soo guday xilli habeenimaha uu yimi maaragtay faadima iyo cali oo dee cali ina nebi maxamedna qabay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi markaasaa rasuulku wuxuu ku yidhi maxaa u tukan weydeen alaa tusalliyaan maa tukataan markaa waxaan ku idhi ya rasuula allah inamaa anfusunaa biyadi illaahi naafahayo waanba nafayadu gacanta ilaahay bay ku jirtaa faidaa shaaa an yabcatanaa ilaahay hadduu doono inaanu kac inuuna kiciyo waanu kici doonaa markaasaa rasuulku iska tegay buuri fansarafa xiina qultu dalik markaan sidaa yidhi rasuulku iska noqday walam yarjic ilaya shay'a wax hadaloo kalena rasuulku idumuu soo celin uma samictuhu dabeeto waxaan maqlay rasuulka oo leh wa huwa muwallin isagoo isrogay yadribu fakida halkaasuu rasuulku garaacay boodadiisa wa kaana alinsaanu akara shayin jadala oo u kacabuuniya haddii ilahayna jecesho qaarkon waayo haddii ilahayna hanuuniyo soo markaa bini aadamku muran naga yahay dood miran allah wuxuuri subxaana wa tacaala wamaa manaca uma diidin annaasa dadka uma diidin an yu'minuu inay rumeeyaan id xilligii inay rumeeyaan jaa'ahum uu yimi alhudaa hanuunku inay hanuunka rumeeyaan umay diidin oo wayastakfiruu ay dembi dhaaf weydiistaan wa an yastakfiruu inay dembi dhaaf weydiistaan rabbahum rabbigood inay dembi dhaaf weydiistaan wax kale uma diidin ilaa an taatiya inay u iman doonto ayuunbaa u diiday faacilka halka dhacay ilaa an taatiya inay u iman doonto ayuunbaa u diiday hum ayaga sunnatu lwaliina kuwii hore habdhaqanku alla ula dhaqmay oo ah markay alla beeniyaan inuu alla halaago wamaa manaca uma diidin annaasa dadka an yuminuu laba mafcuud bay qaadataa maogta manaca kii hore waa annaaska halka kalena halkaa laga galaaliya an yu'minuu inay rumeeyaan id markuu u yimi alhudaa wayastakfiruu wa an yastakfiruu inay dembi dhaaf weydiistaan uma diidin rabbahum rabbigood inay dembi dhaaf weydiistaan ilaa waxaa u diiday uun an taatiya inay u iman doonto hum ayaga sunnatu lwaliina kuwii hore caadadii alla kula dhaqmay caadaduu rabbi kula dhaqmay ee ahayd inuu rabbi halaago marka ilaahay rusushiisa ay beeniyaan aw amase yatiya inay u timaado yatiya inuu u imanayo ayuunbaa u diiday aw yatiya inuu u imanayo ayuunbaa u diiday hum ayaga alcadaabu cadaabu u imanaayo qubulaa xaalu yahay noocyo sibalaana waa la akriyey si cad markaasu noqonaya qubulaa xaalu yahay noocyo noocyo cadaabu kala duduwan mar duufaan mar dhulgariye mar sayxa mar balaayo intaba ilaha inuu ukeenayo wamaa nursilu ma diro almursaliina rususha ma diro ilaa mubashiriin xaal ay yihiin kuwa bishaaraynaya mooyaane wamundiriina xaal ay yihiin kuu digay wayujaadilu waxay la murmaan alladiina kuwa kafaruu gaaloobay bilbaadili baadilka waxay kula murmaan alrusul mafcuul qadar wayujaadilu aladiina kuwi waxay ku murmaan kafaruu gaaloobay bilbaadili baadil ayay rusushooda kula murmaan oo maxay u jeedaan liyudxibuu si ay ugu baabiiyaan liyudxibuu si ay ugu buriyaan amba ay ugu baabiiyaan bihi baadilka alxaqa xaqa si ay ugu baabiiyaan waاtakaduu waxay ka dhigteen aayaatii aayadahaygiiba waxay ka dhigteen iyo wamaa kii aayaadku ka cadfanye iyo wamaa kii waxay ka dhigteen unziruu loogu digayba waxay ka yeesheen huzwa ay mahsu'a wax lagu dheeldheelo wax lagu dheeldheelo ayay ka dhigteen baa ilaaha yidhi subxaanahu watacaala waman adlamu yaa ka dulmi badan minman yaa ka dulmi badan dukira lagu waaniyey biaayaati rabbihi rabbigii aayaadkiisa lagu waaniyey oo fa acrada ka jeestay canha aayaadkaasi madaxa ka taagay oo ilaahay aayaadkiisa marka lagu waaniyo waa inaad dhegeysato oo wanasiya indoobay oo iskaga tegey maa qadamat waxay horumarsadeen yadaahu labadiisa gacmood qofka dulmi badani ma jiro inaa annagu jacalnaa waxaanu yeelnay calaa quluubihim qalbiyadooda dushooda waxaanu yeelnay akinna daboollo way xihan yihiin qufl baa ku jabtay akina fajacu kinaan dabool ayaanu saaray an yafqahuuhu ay lianlaa yafqahuu si aanay u fahmin hu ilaahay kitaabkiisa si aanay u fahmin wajacalnaa waxaanu yeelnay fii aadaanihim dhagahoodana waqraa culays baanu yeelnay wain tadcuu haddaad ugu yeedho hum ayaga ilalhudaa hanuunka haddaad ugu yeedhana falan yahtaduu ma hanuuni doonaan idan ain dacawtahu haddaad uba yeedho abada weligood warabuka rabbigaagu alkafuur allaha dembi dhaafista badan weeye durraxma raxmad allaha leh weeye law yuaakhiduhum alle hadduu uqaadi lahaa law yuaakhidu hadduu uqaadi lahaa hum ayaga dadka bimaa kasabuu waxay kasbadeen waxay shaqaysteen hadduu alle u qaadi lahaa cajala wuxuu u dedejin lahaa lahum ayaga alcadaab cadaab buu u dedejin lahaa bale ilaahay cadaab uma dedejinayo lahum waxay leeyihiin mawcid xilli bay leeyihiin mawcid xilli bay leeyihiin rabbi ballan u qaaday mawcidkaasoo lan yajiduu aanay heli doonin min duunihi isaga sotadiimahu ilaa meel ay u leexdaan maw meel ay u faydhaan wa tilka taasi taa alqura ka bixi alquraa magaalooyinka ah ahlaknaahum khabarka jumladaani ahlaknaahum waanu halaagnay lamaa goortii baanu halaagnay dalamuu ay dulmiga faleen laftu lamaa saddex macnayow buu qur'aanka iyo luqat alcarab un ku yimaadaa lamaa goortii baanu halaagnay xiina dalamuu ay dulmiga faleen wajacalnaa waxaanu ka yeelnay limahlikihim tirada innaga inoo taalla limahlikihim halaagsamiddooda baad odhanaysaa halaagiddooda ha odhanin limahlikihim halaagsamidooda waxaanu ka yeelnay mawcidaa maaragtay waxaanu ka yeelnay baa ilaahi subxaana wajacalnaa waxaanu u yeelnay limahlikihim yani halaagsamidooda waxaanu u yeelnay mawcidaa xilli baanu u yeelnay xilli ay ku halaagsamaan un baanu u yeelnay sidaasoo la yidhi subxaana waadkul xusna biyow id qaala uu yidhi muusaa nebi muuse uu yidhi lifataahu gacanyarihiisii addoonkiisii waa yuushac ibnu nuun baa la odhan jiray xadiis baa ku saxiixa waxaan xadiiska saxiixi sabagliisaaso tilmaamaya lifataahu uu ku yidhi gacanyarihiisii laa abrahu ka suuli maayo damiirkii alcismiga waxay u qaadataa damiir saaira inaan ahay kii soconaya laa abrahu ka suuli maayo amba ka hari maayo saaira inaan ahay kii soconaya xataa abluqa ilaa aan gaadho majmaca albaxrayni labada badood barta ay ku kulmaan majmaca albaxrayni labada badood bar kulankooda waa baxru ruum iyo baxru qulsum baxru ruum haddii lagu idhaahdo waa badda cad weeye albaxru abyad almutawasit baxru qulsum haddaad maqashana waa badan cas weeye labadaas isluubbay culimada hore isticmaalaan ma og badda dhexe cad bay yidhaahdaan maaragtay ama aw amase amdiya ilaa aan isdhaafiyo oo amase ambiya in la isdhaafiyo xuquba saman sacod now xuquba saman fara badan xilli fara badan falamaa balagaa markay gaareen majmaca baynihimaa labadaa badood darkulankoodii markay gaadheen nasiyaa waxay iloobeen xuutahumaa kalluunkooday sahayda u sifeen bay iloobeen waاtakada wuxuu ka dhigtay kalluunkina sabiilahu dariiqiisa fi lbaxri badda dhexdeeda ahaa saraba jeelin saraba halkuu bada ka galay unbay sii istaageen god bay noqdeen labiyada isu tagaan bay ahayd god bay sii noqdeen afkaan salaba jeerin buu ka samaystay watakada wuxuu ka dhigtay sabiilahu dariiqiisi fi lbaxri daraba jeerin buu ka samaystay falamaa jaawasa markay tageen falamaa jaawasa markay ka tallaabeen labada badood markay ku kulmayeen qaala wuxuu yihi muuse lifataahu wuxuu ku yihi gacan yarihiisi aatina keen buu yihi noo keen hadaana war qadadii keen amba quraacdii inoo keen waa cuntada awalu nahaarka la cuno wey hadaana quraacdii inoo keen laqad laqiina waynu kala kulannaye laqad laqiina waynu kala kulannaye min safarina safarkeenna haadaa kan ah nasabaa daal daal baynu kala kulannaye waynu caataysannahaye inoo keen buu yidhi sowka yarina wuu iloobaye mar ay meel hargaleen galeen ayaa baalkiioo badda isku tuuray bartuu ka galayna ay dad noqotay qaala wuxuu ihi ara'ayta war ma saasay galan war ma haysaa ara'ayta war ma amba macnaa ii waran id xilligii haweynaa aynu tagnay amba aynu degnay ila asakra magicii casaha ahaa fa innii anigu nasiitu waan iloobay alxuuta xuutkii baan iloobay wamaa ansaanii imana ilowsiinin hu xuudkaa ila shaydaanu shaydaan mooyaane wax kale ka bedel an adkura inaan xasuusto amba aan sheego hu ruuskii wuxuu sameeyey shaydaan ma wax kale ima idine markaa waxbaa dhacay buu leeyi watakada bilow watakada wuxuu ka samaystay kalluunkii sabiilahu dariiqii fi lbaxri badda uu ka galay cajaba wax la yaab leh war meelun baa maydku meesha ka galana meeshii igu soo saajtay qaala markaa wuxuu yidhi muuse daalika kaasi maa kii weeye kunnaa aanu ahayn nabqi kuwii raadiya arrintaynu doonaynay taase nabqi kuwii dalba fairtadda way noqdeen calaa aafaarihimaa raadkooda dushiisii bay ku noqdeen qasasa xaalay yihiin kuwii israad guraya qasasa xaalay kuwii israad guraya amba yaqusaani way israad gurayeen qasasa raad gurid bay dib u soo raaceen waa halkay ku socdeen aayaadkani bay lahaayeenoo waa markii nabiyullaahi muuse uu dhaafay yihi yaa iga cilmi badan iga cilmi badani ma jirta halkii uu cilmiga alla uga celin lahaa ayuunba uu yidhi anaa ugu cilmi badan markaasaa laleeyahay riflayso soco mm. uu tegay marka saasasa fawajadaa waxay heleen markii halkii ay dib ugu noqdeen cabdaa addoon bay heleen min cibaadinaa addoommadayada ka mida addoonkaasoo aataynaa aanu siinay hu isaga raxmaa raxmadaanu siinay min cindinaa agtayada aanu ka siinay oo wacallamnaa aanu barray hu isaga min ladunnaa ay min cindinaa xagga yagana aanu ka baray cilmaa cilmi aanu ka baray war ninkani waa khibar weeye nabiyullahi khibar bay meesha ugu yimaadeen ee mas'alo labaad mas'alo oo khilaaf badan baa jira laakiin khilaafkoodu inta badan aan saraf aanu daliil haysan khabar ma nebigu ahaa mise ma ahayn asaxu aqwaal nebi ambiyada ilaahay ah ayuu ahaa weeye saa'iyan qadar ma nool yahay mise wuu dhintay qadar inuu dhintay ayaa xoog badan min xaysu aladilla dad kale wuu nool yahay waxba ma hayaan waxba ma hayaan markaa nabiyullaahi muusena anaan baa ilaahay halkan uu mariyey wuu rixlaystay cilmigii buu markaa kasoo soo faa'iiday kaa u baa la yidhi addoonkaas ayaa masaa'isha qaarkood kaaga cilmi badan wey allah wuxu uhi subxaana markaa wuu tegey nabiyullaahi muuse wuu imaayo xataa khidar naftigiisu yani muu garan markuu muuse u yimi xadiisasaxiixaynka haddaad daraasiid akhrido waxaad arkaysaa markuu u yimi isagoo go ku jirin hurda waa kii salaamay deeto salaamtan cidda taqaana ayuu garan waayey annaa biardika asalaam markii xadiiskaas xagguga xagalaanta xaggaad kala timi markaasuu yihi kumaasmi ana muusa anta musa bani israail anta musa muse reer bani israail ma garanin mawsaasoo kale weye shibarna waa naanays weye waa laqab shibar waxaa loogu bixiyey sida alsirsuku cadaynayo goobtuu istaa fadhiistaaba waxay noqonaysay doog green bay noqonaysay dhul dooga oo maaragtay cagaaran bay noqon jirtay weeye waa mucjiso ilaahay siiyey bay ahayd oo rasuulkaa u gaar ahayd allah wuxuu lehi subxaana watacaala addoonka u diray mana cilmi ladunya inuu shariicada ka baxayna maaha aayaadka ugu dhibka badan ee nimankan baatiniyadu ay yidhaahdaan maaragtay shareecadu daahir iyo baatin bay leedahay muusena daahirkuu fahamsanaa khidarna baatinka ayuu fahamsanaa abadan wax alla waxaanuu khidar samaynayey wuxuu ku samaynayey waxyi ayuu ku samaynayey qisada markaynu khatimaynan ku arki doonaa inay wax yahay qaala markaa markay heleen khibar markay heleen qaala wuxuu yidhi maaragtay qaala wuxuu yidhi lahu ay likibra ay licabdi saalix muusaa muuse wuxuu ku yidhi hal attabicuka ma ku raaca su-aal wanaagsan buu wajahay hal attabicuka ma ku raaca calaa an tucallimanii si aad ii barto mimaa kii wax xaggiisa si aad iiga barto cullimta lagu baray rushda wax wanaagsan si aad iga barto rashadaana waa la akriyey rushdaa si aad iga barto hal attabicuka ma ku raaca calىa an tucallimani si aad ii barto mima kii xaggiisa si aad iga barto cullimta lagu baray rushta hanuun si aad iga barto qaala wuxuu ihi markaa khibar inaka adigu lan tastadiica ma kari doontid maciya aniga la socodkayga amba la jiridayda sabra sabar ku kari maysid waar ila sabri kari maysid waayo axaadiista ayaa caddaysayoo warda anugu nigow ilaahay cilmigu siiyey baan dushiisa ku sugnahay waanta calaa cilmin ayaad adiguna maaragtay ku sugan tahay marka awaamir baa ilaahay siinaya marka khibar aanu ogeyn nabiyullaahi muuse calayhi salaatu wasalaam wa kayfa sideebaad tasbiru aad ugu sabri doontaa calaa maa wax sida aad ugu sabri doontaa lam tuxib aanad ku koobin bihi maagaba khubraa ogaal amba cilmi waxaanad garanaysaa ad ugu sabri kartaa wa kayfa sideebaad tasbiru aad ugu sabri doontaa calaa maa wax lam tuxib aanad ku koobin bihi isaga khubraa ogaal aanad ku koobin sidee ayaad ugu sabraysaa buu leeyahay sidee ayaad ugu sabri doontaa qaala wuxuu yidhi markaa muuse satajidunii waad i heli doontaa in shaa allahu alle hadduu doono saabiraa ahay mid sabra walaa acsi laka kugumana caasii doono amraa midna kuguma diidi doono walaa acsi laka kugumana caasiyi doono amra qaala markaa wuxuu yidhi sibar afeef buu ka dhiganayaaye afeef ayuu ka dhiganayaa qaala wuxuu yidhi markaa khibaru fa in itabactanii haddaad i raacdo falaa tas'allii ha i weydiinin can shay shaynaba ha i weydiin xataa uxdisa ilaa aan sheego laka adiga aan kaaga sheego minhu shayga xaggiisa ilaa aan kaaga sheego dikraa war ilaa dikraa war ilaa shayga anigu aan kaaga waramo juuq ha ii odhanin juuq ha ii odhanin buu iska kay raac waxaan samaynayo un eeg muuse maxaa qabsanaya marka fanbalaqa way tegeen muuse iyo saaxiibkiisii khidar ahaa waa kuwa doonida raacay doonida bilaa nowl bay ku qaatay ma ogti marka yarkii lama sheegin mar dambe yushcab minhum waayo ragkii waaweyn baa maraya arrintu way fogaatay fainalaqaa way tegeen xataa idaa rakiba hadday koreen fi safiina dooni haddii ay fuureen kharaqa wuu dilaaciyey sida haa doonidii buu dillaaciyey loox buu ka saaray habkii sagxadaba ahaydee biyaha salka ku haysay ayuu ka jaaray meesha halis baa lagu jira khabarna waa tii muusena waa tii la yidhi aanu qaala wuxuu yidhi afaraqta ma waxaad u dilaacisay afaraqta ma waxaad u dilaacisay haa doonidan litubriqa si aad u qarqiso ahlaha om dadka aad qarqinaysaa doonidan saaran laqad ji'ta waxaad la timi sidalow shay abaad la timi imra weyn waxan waa wax culus waa tii u qaala wuxuu yidhi alam aqul miyaanan odhan inaka adigu lan tastadiica ma keli doontid macaya sabra la socodkayga sabra ku keli maysid qaala wuxuu idhi laa tu'aakhidnii ha ii qaadin bimaa nasiitu waxaan iloobo balanka haddaan iloobo dahagu ciqaabi walaa turhiqnii hana igu kallifin min amrii arrinkayga xaggiisa cusraa culays walaa turhiqnii hana igu kallifin min amrii xagga arrinkaygana cusraa wax beeculaysana haygu kallifin ma arkaysa qaala markaa wuxuu yidhi markaas muse waxbaa haysta markaa way soconayaan haddana axaadiista rasuulkaa caddaynayso markuu yidhi war maxaa doonida u qowlkan waxaad doonid uga fasaadinaysaa qowmun xamaluuna biduuni aw bikayri nawlin laftig xadiiskaasu axsar ma dad bilaash nagu soo qaaday innagoo waddada maraynoo rafaadsan ayaa doonidooda aad kaga cayaaraysaa dudaloolinaysa ma marka shidar ma noola qad raax wamaa jacala libasharin min qablika eh alqulb ilaahay subxaanahu bashar nooli ma jiro axaadiis adilada caamka loo deliishadaa adiladan caamka ah haddii ay ku soo aroortay adilo khaasa oo khalqiga ilaahay qaar nuur ay ka soo reebto sida nabiyullaahi ciisa oo kale waa meesheeda sidoo kale waxaa iyagu nool oo ka mida ah waxyaabaha nool ee imika jira ee bani aadamka ka mida ah, rijaal rijaal cawarkan aad maqashaan wuu nool yahay uu soo bixi doonaayo maalmihiisa ayuunbuu nool yahay markaa qisadani sida ay tahay arrintani waa waxyi weeye uu nabiyullaahi uu ku samaynayo maaragtay khidar calayhi salaatu wasalaam qad waanu dhintay axaadiista ciise ayaa jira oo yidhaahda maalintii rasuulku dhintay khidar wuu nool yahayo waa kii saxaabada u keenay tacsida uu tacsiyeeyey bay idhaahdaa sabmaana xaadiisa saa tilmaamaysaa waa daciif wax wax laga xujaysan karo oo laga qaadan karaana ma jirto teeda kale axaadiista lagama fahmaayo amba culimada usuulu fiqhi alusuuliyuun waxaan khilaaf ku jirin ummaddu kuma dhaqmayso haddii la yidhahdo xataa khidar weli buu ahaa amba kuma dhaqanto oo lagu camal fali maayo waxa la yidhaahdo ilhaamka waxyul ilhaam qolada mufasiriinta qaarkood inaad ku aragtaan waxyul ilhaam buu ahaa ilahay un waxaan waafajinayay marka ilhaam lawliyaa amba qofka mulhamka la yidhaahdo ilahay qulub wax kusoo tuurtuura khawaatirta waxyaabaha laguma camal fali karayo waayo waxa shardi ah qismada rususha ilaahay baa ilaahay waxyga u soo dhiibaa iyagaa diinta ilaahay faasiya iyagaana laga qaataa cid aan iyaga ahayn oo odhan karta ilaahay baa noo waxyooday oo waxygii ilaahay noo soo dhiibay ayaan sidnaayo ku camalfale ma jirto weliga ugu welisan hadduu riyoodo afaalwaafashe lagu ilhaamiyo shaygiisaa lagu ilhaamiyey lagu dhaqmi maayo abadan laguma dhaqmayo waa qadyadan culimada muslimiinta ahlusulaam la isku kalaabsanayn waxaa shardiga ah, cisma weliga markay tahay rasuul ilahi unbaa keeni karaya rasuul ilahi laga qaadan karaya waxaa iska dhici karta qofk isagoo weli wanaagsan oo saalixa uu yahay mararka qaarkood inuu shaydaanku u baxo tafiisa haddaan nin rag ahayn oodan iska waabin de ragga ragga hawa iska waabi jiray jinka ibliiska oo kale cabdilqaadir jilaani raximahullah ragga iska waabiyey buu ku jiray ma ogti hadda yaan la markii aanu leenahay waxay u qaadanayaan inanu necebnahay la ma necbi laakin baryada ilahay baa leh ilahay baa la baryay cabdilqaadir jilaani waxaa la sheegay ibliisku inuu meel soo taago uu yidhi anugu waxaan ahay qabdigaan haye dabeetana waxaan kaa dhaafay ma cibaade inii kaada ogaaday bu yidhi rabbigaygiiba inaanan hayn waayo rabbigaygu wuxuu yidhi bu yhi wacbud rabbaka xataa yatiyaka alyaqiin ilaa ka dhinto <laughs> rabbigayga wuxuu faray cibaaduu faray ma aha waxna sheegaysa way iska dhaqaajiyeen raggi ahaa way iska dhaqaajinsadeen waxaa dhici karaysa adiga hadduu shaydaanku ku gabaara gurdeeyo inaad u qaadato wer ilaahay inuu ku xeray mid duulaya ka waran haddaad aragto inan shaafici baa ka hadlay haddaad aragtaa buuri mid hawada tallaabsanaya halkaa hadda tallaabsaday halkaa shimbiruu maraan soomaad arag hadduu tallaabsado amba badda korkeeda uu tallaabsado ha ku kadtoonin tallaabada hawada iyo ta dushooda laakiin waxaad u bandhigaysaa qofkan isiduu ahaa ilaahay kitaabkiisa sunna siduu ku yiri hadduu dhufaysakale ku jira maqac weligii jamciyo jamaacad toona lagu arag war waa shaydaani haw qaadan inuu weli ilaahay yahay sidaas ilahay u celigaa laguli ilahay diinta siduu ku yahay siduu ugu camal falaa siduu ugu dhaqmaa wama inay dhacayso argilu ku jira waa noocan abadan walow carafa bartamaheeda baa lagu soo arko ragga qaar baa iyagu carafa taagan lagu soo arki jiray halkaa iyagu iska jooga ayaa inta la xajoo dadkii xajay oo hebel goormaa waa weligii farimaabaa lagu soo dhigi jiroo la keeni jiray fainalaqa way tegeen muuse iyo khidr haddana xataa idaa laqiya hadday la kulmeen hulaamaa kura yar inan yar oo isku cayaaraya faqatalahu oo uu dilay oo faqatala uu dilay hu faqatala uu dilay hadar hu kii yaraa qaala wuxuu yihi muuse akataltama waxaad dishay nafsan baad dishay sakiya bilaa dembi ah sakiya bilaa dembi ah bikayri nafsi laqad ji'ta waxaad la timi shay abaad la timi nukraa culus munkar ah nukra shay la nacadiya baad la timi subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa ant